nolosha dhe kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal idilahantiinbaa meel walba oo aad joogtaan iyo si walba oo maqalka iyagu idiin soo gaaray halkan waa reediyo kulmiya ee kusoo dhawaada barnaamijka galab wanaagsan oo galab walba hadahan oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda kulmiy gudahaan idaacadda kulmi iyo goortaan gacalka maqla'ayo galab wanaagsangudah iyo dibadda gudahaan dadkeenna gibdigin ku noolo gebi ahaantiin galab wanaagsan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 tusaale anigoo kale ah, maalmahan deerta waxaa soo batay dadka ma oo laadka ku jiro ah. marka qof kasta wuxuu kuleeya sokortayga ilaali ma ah hadii si loo fiirin caafimaadka ku jiraba mhm. waagi hore laakiin qofkii kuu keenay shax sokorta ku yartahay mhm. ama ciddii ku siisay waxaa dhihi jiray ah, ah, sokorlaaansokorlaaansokortadhawiilabaarta ah, meesha ka jirta <laughs> laakiin hadda dadka waxaa moodaa maasha allah aad mhm. meel kasto hadda aad tagto dhalinyarada xitaa ka shaqeeya goobaha lagu caweeyo oo shaaxa iyo laga isticmaalo ama cuntooyinka fududba waxaa lagu weydiinaya shaygan in lagu dari karo sokortayin kale Ah, laakiin maag hores ma jirin qof iskale meherida go-aanka gaari jirhadda eh, ah, laakiin automatic cuntada noo dhiman bs qaarkoodna walaa sameeyainusbada mm-hmm. eh, kaaga yareeya mise kugu badiya meeshaas on time lagu sameeya meelaha qaar aad iyo aad barnaamijka galo wanaagsan ayaad dhegeysanaysaan saaxiib yaale daafurka barnaamijka marka barnaamijka alaab waxaan ku daafurnaa dhankay kaalimaha suugaanta mhm. waxaa noo soo qabanaya hees uu ku luqeeyo nimcan hilaaca mhm. waa eryadii laxankii xasan axmed furan cod ka baxsan ee fanaanka nimcaan cabdiraxmaan xasan hilaac muusigii axmed weli iyo xidigaha geeskoydinlama qalabo Thank you. xidhin karaa qalbiga itiigsaday doorashadu xalkeed leh xaybta kooraxaashaqa noloshu waa toban iyo ayaabahood samaye tabashadu xalkeed leh furay cashaaqikastooda isku tuuriyo katilaabta leedahay inkastoo iska tuuriyo way katilaabta leedahay waatabii hadiyo jeer furnaha ku tiirsaday waatabii hadiyo jeer qofurnaha ku tiirsaday inkastoo liska tuguyo tir laabtaa leedahay inkastoon iska tuuriyo aka tir laabtaa leedahay waa tabiicad yo jeer

haddii aad tolmay sidaydi isagoon dhammaan tagin tiirka wogasiibe tuduc weeye xaashaaqu tirsiiniyo xidhiidhisaane isagoon dhammaan tagin Roma sirve. Inkastoo dayska tooryo ka tirlaabtaa leedahay inkastoo dayska tooryo ka tirlaabtaa leedahay wasabi had iyo jeer qof wadanaha ku tiirsaday wasabi hadiyo jeer qof wadanaha ku tiirsaday inkastoo dahiiska tuuriyo tir laabtaa leedahay inkastood iska tuuryo ka tir laabtaa wadanaha ku tiirsaday waa tabii hadiyo jeer Mm-hmm. Mm-hmm. waa tahay halkaasi denoga imaanooni macan hilaac inkastood ka tir laabta leedahay waa tabi had iyo jeer mm-hmm. qof wadnaha ku tiirsaday eh, hadduu wadnaha ku tiirsaday in laga tiraabo ma aha aaagarabkaweydlaisku dayaxitaa in laga tiro weli wuxuu leeya waa tabi waa tabi had iyo jeer laakiin dad garabka weyda oo ku qasbantaa inaa iska tirto mhm. adoo ku qasbanaa haddana faaxay mhm. ka tiritaankiyaa laga yaabaa inaad waqti oo waqti kugu qaato aad iyo aad laakiin ugu dambeyn waa laga soo kabsan karaa mhm. waqtiga qaadanaysa <laughs> barnaamijkeena galab wanaagsan ay daafur ahayd heeskaasi haddii aan uga imaano u ku luqeynayay nimcan hilaacna markana farxi eh, kaalinta suugaaneyd ayaan kusii soconaynaa waxaan soo qabanayaa hees uu ku luuqeeyo maxamed kabanle howlaha inaad subax dareento samsami halgowlaha saablayda faha something you markaasaan oga nimaadno waxaan ku weydiina ah. horta ma jiraa erayo lahajad ahaan aadan fahminin qof kale markuu kugula hadlo oo isla soomaali kula ah oo isla soomaali kula ah way dhacdaa mararka qaar laakiin inta badan waxaa isku dayaa mm-hmm. inaan fahmo inaad fahmi weyse inaan fahmo inaad fahamtid alayle ah. su-aalan ku weydiinaa xalwo ma u taqaanaa mise xawlo xalwo xalwo <laughs> xalwo mm-hmm dhegeystayaashan eh, eh, waxaan la wadaagaynaa kilib yar oo isfahan laba lahjadood ah oo maaragtay dhex maraayo laba mijaajlaysta oo caan ah aan soo wada dhegaysano xawla ma qabtaa maxalwo maxalwo haay waan qabaa bees taqaanaan xamaraan ku cunaye yaad cunaysa xawlo haye mada xawlo cuni jiray war markiin soo baxaayaan soo cune war xalwo lama cune eh maxaa la yidhi haddii hargeys tagtid xawlo waa hele oo miyay kusoo tilmaameenba waa laysoo tilmaamay qolooyin baa maanaan garan hay ood marka xawla xawla xalwa doonaysa xalwo wallaahi si fiicna u cuni la xalwooy ega wallah kuu cuni jira waa runtii oo waxaan ku odhi adeer magacaa magacayga maxaa kartaa xawlaleen rabaan ku dhahay beesaan ku siinaa xawladii ay siinaa ana waa cunaa waa ma maxaad siinaysaa beesad haa oo waayo xawlo ma iibi haysido waar maana iibiya xalwa hadday weerashiir niman yahow sanadkaa maanta inay halkaa balaaya ka higleen xawlaad doonaysaa imika ood iibsanaysaa beesad baad weliba siisanaysaa ha waana cunaa waar aniga waar yaahe ay war meelaad nu weyno waan ku arkan nu weyno waad u eg tahay sina waad u yara gaaban tahay war sidii raw aan ahaade xawla ma isiiya yidhaahdeen waa qululayn war ha i qawoojinin warye haye adinoo fagamaad hagaajisan balaayada kale gilaaca waa halkaase haye waa see waay balaayada dhan maxaa keenaaba xalwo maxaa ku baray adiga xagaad ku aragteen mar ba qudhay tagtay xamuray cambe ka soo iibisay xalwoyaa ku baray laa xawla walaa quwata ilaa billah annaga cinba hala iibiyo waxaa la iibiya aniga shaqa ma ku leeyahay xawlo ma qabtido dehay waan qaba ilaahay googi e, si ha cuneeno si aad u cunaysaa waa nin kan miyuu waalay gabalana fooda waxasayn doono waar saddex halwo cuntaa waa cuntaad weyde maya kisoy adeer magaalada mi mid cusubtay herga waa ahay waa cunaa oo oh, <laughs> hergabku muxuu ahaa badurigaa duri maxaa yidhaha dee xanuun xanuun xanuun qufac qufac qunfac maa duri u taqaanaa haa Ah. <laughs> saasi dhaaadayaaqoo ah. marka injaad u cunaysaa hawlaa cunaa waanan gabadheeda ma fimi doolbaa ninkan miyuu waalan yahi war ani gabar xalwaanaa qabaa ta haddii qabti dee isye <laughs> wallaahi iyo bilaahi wuxuu yidhi wuxuu yidhi karintaa laga guurin bidhig walla ina kasoo geli doonto goraya hergeysane ma caawa iigu timi inuu inuu ay idhahdo gabadheediina dawo ku noqoto oo haddii elbadinka leeyahay xalwaan iyaa isku dawaynaya cunaya oo xamar baan ku cuni jiro eh, war ah, arrinkaaga waa sidee war adiga see dukaanku iibinoo haysaa war dukaanka iyo gabadheeda maxaa isku xidhay weligaa dukaanka maa iibi jirtaaye haddama waayo waxaa kale adigu mashaqadu waa baryaha dhehe eh, dadka oo dukaanka imaa hala dagaalamen oo waxay rabaan siiye dee waxay doonayaan waxa halkaa yaala soma arda dukaanka safan Ah. laakiin xalwo iyo gurigeyga iyo gabadhayda iyo maxaa kaa galay adiga xawlo waa qarsiyay miya baryaa cunee waar haddaan cunsu gabadhayda mahaanu ma qabo gabartay ah waaranaa dhaawade waxaaskaygii oo haddii alla bedi kadila xalwo ana ayaa xaaskaygii baad imika caawo dhan waarni baryaa ilaal <laughs> waxay dhegaysa ilaal waxa waaye xaaskayga waay haddaan maxaas kala sheegay ah, xawlo la yidhaha hayo xalwaa la yidhahdaa aduu maxaad raadinaysaa xaaskaaga siimaan ku dhayga aan cune sadigii dhaxa barbaan isku cuni jirray asalaamu calaykum <laughs> waa laba nin hadde oo eh. marsiq iyo maxaa dhihi jiray eh. kala joogo waaye eh, aad isuguma dhowa aad isuguma dhowa marka la fiiriyo waxay ka hadlayaa meel buu ka hadlaa ninkaana meel buu ka hadlayaa mhm. laakiin ugu dambeyn way isfahmayaan taasina waxaa keenaysa xoogaa mm, luuqadahooda <laughs> ereyga ma qabtaa <laughs> eh, fasiraadu yeeshaa muugta waxaa lagu leeyahay adiga eh, meeqa moobeela qabtaa aad leedahay oo kale qabowgii kale oo maaragtay reerka ahayna wuu noqon karaa marka eh, kan kow markuu bilaabayey mhm. wuxuu dhahay xalwo ma qabtaa hawaan qabaahu dhawaasamarka meeshii ka bilaabo sheekadamararka qaar way dhacdaa in isfahamwaaga uu dhaco mm-hmm. Mm-hmm. mar kale galab wanaagsan ayaad leenahay mar kale galab wanaagsan ayaad leenahay barnaamijkeena galab wanaagsan ayaan ku guda jirnaa mm-hmm. qaybihiisii dhexan waan isla maraynaa kaalmaha sugaanta adii aan sii socno waxaan noo soo qabanayaa hees ay ku wada luuqeeyaan xasan aadan samatar iyo sahre axmed jaamac heeskani waxaa la yidhaahdaa sanka kuula raacaa sangariyey doobtii salaadiina roorsaday ugubkii usaniyo surmadeer la tiigsaday saqibixina rogelay subaxii wariisada sideedan jaleecada saxansaxaa udgoon badan sanka kuula raaca ardaydi dhexdiibu midab sibaaqiyo cadawadaas ilaatiyo kala soocday dhibixdiibu midab sibaaqiyo cadawadaas ilaatiyo madab sugul dalaal xigan saddexdaa miduu yahay

saxsaxaad udgoon badan sanka kuulala kala sagoye meelida haseelu ప్రేమగు వాస్తవి Mm, sagal gaaxdi roob subax seer ma weyda soo guray mhm. waaguna ku sana kaxay joogna dherarkii xasan aa samatar ku luqaynayay iyo sahra axmed jaamac barnaamijkeena galab wanaagsan ayna qayb ka ahayn aad iyo aad waa tahay botaanow barnaamijkeena qaybihiisii ugu dambeeyay ayaan kusii siqaynaa mhm weli kaalmaha sugaanta ayaan hmm. kusii soconaynaa waa markaage maxaad noo soo qabanaysaa waxaan soo qabanayaa hees a heesaha ay ku luqaysa yurub geeyo heesta waxaa layihadaa ragga geesi waan helay keenana ruuxna kaama riixi rafiiqiina ayaha jaciruna allaruna jacayruna kutaa keenbaray naftuna raali ka tahay reer lagu badhaadhiyo raggagiisii waan helay rajadaydii waan helay waan helay rajadaydii waan helay rabbi hadduu iskeenbaray naftuna raali ka una u celiyaa hadduu iskeen jiray mm. waanba kugu riyooda ah. risiq ee keenana ruuxna kaama riixa ah. dee qof ilaahay kuugu talagalay miyaa qof kale ka qaadan karadadka mhm. qaar waxaa moodaa inay raxleynta ay ka dhammaato mm. laakiin wax kastoo ilaahay kuu qora yani waa mm. helaysaa mhm. gabagabadii isla soo gaarnay dhammaan dhegeystayaashiina waa u mahad celinayna meel kastoo ay joogaan sida wanaagsan barnaamijka galab wanaagsan ay wala socdaan iyo farsamayaqaanka barnaamijka inoo farsameynayay mm-hmm dee adigoo barnaamijka iladaada heenaysan sidoo kale adigana sidoo kale heeska gabagabada haddii aan noo soo qabto waxaa ku luuqeynayaa mm. suldaan seeraar heeskani waxaa la yidhaahdaa aamina waayahay saaxiibayaal guud ahaan heestaas u dambeysay barnaamijka garab wanaagsan nabadgelyo caminay dareenkii dugsigeennii baarsheed degmadeenni waa beri adoo ubax dilaaco araggana u daawo dumarugu nasiihi badan caminay dareenkii dugsigeennii baarsheed degmadeenni waa beri adoo ubax dilaaco araggana u daawo dumar ugu nasiihi badan waalidku dadaalo daacadku ahaaba inta kugu barbaarsho quruxdiyo dadnimaadiyo degaanidadu dhalataa damacii ii hagaayiyo dookhaygu kula dhacay waalidku dadaalo daacadku ahaaba diinta kugu barbaarsho quuxdiyo dadnimaadiyo dagaanidadu dhalataa damacii ii hagaayiyo dooqaygu kula dhacay hadalaan dadayo dibnahaygu diide inaan dibadda keenana degdegu ma fiicne dib waxay xishada yidhi aminaa dareemiye dadku yay ogaan kaleen hadalaan dadaayo dibnaheygu diideen inaan dibadda keenana degdegu ma fiicne dib waxay xishada yidhi aminaa dareemiye dadku yay ogaan kareen anoo gaadhi wada edan degaan dheer u sii wado duxur xabar ka soo baxo doogu quruxdu leeyiyo daawanaya kaymaha rabbi noogu deeqee laga helo dalkeeno tahay anoo gaadhi wadan dedan degaan dheer u sii wado duhur xamar ka soo baxo doogu quruxdu leeyiyo daawanayo kaymaha rabbi noogu deeqe laga helo dalkeeno ciidiisu tahay dahab jawharo dalxiis loo dalagiya beeru duurba wada baxeeno intuu dararay maalkii dadku wada xamdiyayaan duleedkeedii maaniman jawharo dalxiis loo dalagiya beeruho durbo wada baxeenaho intuu dararay maalkii dadku wada xamdiyayaan duleedkeedii maaniman gabadhii ii deeqdoo dumar ay wehelinayaan intu dadkii xidhay xalay webiga ay dul joogaan ma kuma arag gabadhii ii deeqdoo dumar ay wehelinayaan intu dadkii xidhay xalay webiga ay dul joogaan ma kuma arag cashaq idilayana anigoon dareensiin intan daad gureeyaan xafadi degmadii hodan daaradoodii geeyo intaan dawga sii waday daawashadii hadalkeedii saw qulubtu imadegin bilayaan anigoon dareensiin intan daad gureeyaan xafadi degmadii hodan daaradoodii geeyo intan dowga sii waday daawashadii hadalkeedii sow qulubtu ima degiye dabadeed intaan ugu dhoofa dibadahan intii aan dadaalan durba soo dhammeeyo dalsantii wacnayde xamaraan ka soo degay soo dhammeeyo darsantii wacnayde xamaraan soo degay aminadan daleediyo hablahaba ka doorteen doonaaya guuriyo aroos loo dabaaldego dadku wada ogaadaan minadan dadeediyo hablahaba ka doorteen doonaaye guuriyo aroos loo dabaaldego dadku wada ogaadaan dadku wada ogaadaan naftu hadal ay diiddo u daran quluubtana sow dareen kuman helin inaad dadab lagula jiro midaan dumarka caashiqayn naftu hadal ay diidgo u daraan quluubtana sow dareen kumaan helin inaad dadab lagula jiro midaan dumarka caashaqay warkii ay daldalayeen dadku inaan dhibsanayana wejigaa waxdiide ka ilaalsha daymada ilaa aan ka daba hadho miyay hadalka daayeen dadkii ay daldalayeen dadku inaan dhibsanayana wejigaa waxdiide ka ilaalsha daymada ilaa aan ka daba hadho miyay hadalka daayeen jacayl digashadiisiyo dhibku igu dirqinayeen la daalaa dhacaaye doodaayo kelinay saw dariiqa guriga dhalinyaro badan ku noolaa intaan dowgi gees maray dib u raadintiisi saacada madaydayn jacayl digashadiisiyo dhibku igu dirqinayeen nadaalaa dhacaaye doodaaya keliday saw dariiqa gurigaan dayro badan ku noolaa is maray dib u raalintiisii saacada madayday diifiyaha raadiyo daalaani haynba ku soo dega naftaydo sida neefta kaamoon xagla daaca socodkii durba sooma tabargabin iyo dhaaraani xinba ku soo dega naftaydo sida neefta kaamo xag la daaca socodkii durba sooma tabargabin inta dumar aheenno gabadhan ka doortay inkastoon dulqaatoon daminayo caashaqa dabka igu shidaaye daawada u ahayd keliye inta dumar aheeno gabadhan ka doortay inkastoon dulqaatoon daminayo caashaqa dabka igu shidaaye daawada u ahayd keliya haddii hoy lagula dagay damiirka i celiyo daarenkayga garashado duco ku hibeeye dumar ugu sarree abi haddii hoy lagula dagay ka iceliyo daarenkayga garashada duco ku hibeeye dumar ugu sarree aawi anna dawoobe igu deeqalahayo gabar aan ku dego oo diiliya fulo dookhana wadaagno daacado ah intaan dunida joogaba daryeesha weligay haddaan daydayaayo dadka kama aqaane ii doora lahayo midda dumar filan ii doora lahayo midda dumar filan anna aan dawoobe igu deeq lahayo gabarh aan ku tago oo diin iyo asluub loo dookhana wadaagno daacado a jacaylku intaan dunida joogaba idaryeesha weligay haddan daydayaayo dadka kama aqaane ii doora lahayow midad dumar igaga filan ii doora lahayow midad dumar igaga filan